macana ah, de kolley macnuhu waaba mid un cibaarada hore iya weylahu iyadoo markii aynu abi aalib dhimashadiisii xadiidkii kuba soo jirnay ayn de huwa calaa cabdilmuطalib cibaaradaas aan soo aragnay aan kusoo yar sharaxnay inay adabta ay tahay <clears throat> ayaa waxaa iyada inooguba sugan oo bal matalan cibaaradan ay tahay de asalku ta dambe weeye yaa weylah ee imaamkaaba le shaarixa ah hada min aadaab اkalaam waa wuxuu ka mid yahay cibaaradan kalaamka iyo hadalka aadaabtiisuu kaga mid yaho waxa weeye haddii ruuxu markuu cid kale ka waramayo ka xikaayoonayo waxay xumaani ku sugantay uu yahay ama waxaan toosnayn waxaan uu ruuxa kale ka soo naqlinayaa xikaayadna ay keentay damiir inuu u laabmo mutakalimka oo de mutakalimka sidan oo kale haddii aan damiir mutakalimka u laamayn dhib mal qaybo un ay tahay laakiin xikaayadna ay keenaysiyo siiqada ama usluubka ay socotay in meesha mutakalim soo galo damiir mutakalim yimaado waxaa dee roombo adabtu ay tahay kii xaakiga ahaa in cid kale waxaan kasoo naqlinaya kii yihi maahe inuu damiirka naftiisii kaba duwansan oo kale damiir qaybo ugaba cabiro dee isagoo iska dhowraya un suuradan ah idaafatu su ila nafs nafti oo xumaan loo idaafeeyo suuradeed oo dee markaa halka hoogeyga kaba ahayd hoogiisa ayay noqonaysaayo markaa waa adab ahaan dee tan kalena waa dee si ay arintu ahaydba oo de waa marka xikaayadii laga xikaayinay ibliis wuxuu odhanaya ama shaydaanku wuxuu odhanayay yaa waylha ama yaa waylin yaa waylina dee yaa wayli laamtoo la kasriyo iyo iyadoo la fadxiyo yaa weylaha marka ay noqoto labadaba luqada way soo naqliyaane muxuu odhanayaa umira waa la faray ibnu aadama ina aadam lisujuudi sujuud baa la faray ina aadam sujuud ayaa la faray oo macnaa inuu sujuudo dee aayaadkan dee waxa weeya waaba tan dee maxal sujuudeed ay tahay ama siiqo amar dee barha yimaadeen ama kuwa dee yaanay siiqa amarba kuba sugnaanin be waa maxal la sujuudo oo ruuxii laga doonayo inuu sujuudo markuu halkaa aqriayo qur'aanka fasajada markaa amarkii buu uhogaansameeyo uu sujuuday falahu markaa waxa usugnaatay aljanatu dee amarkii waa ka adeecay imtisaalkaa la yimo januu leeyahy oo murta aniga waxa lay faray shaydaankaa leh bisujuudi sujuudo waa aadam inuu usujuudo oo dee waa tii qur'aanka ilaahay subxaana watacaala qisadaasba iyo amarkaaba uu inoogu soo celceliyo ka warankiisa haddaba anigana waxaa lay faray sujuud oo aadam inaan u sujuudo faabeytu iba halkani katag un muhayne de waa istikba kibir iyo taas iyo faabaa wastakbar waa diiday oo waa ka kibray iska weyneysiiyey inuu de amarkaaba qaato oo amarkii cinaad iyo kibir baabu ugaba tegay fali markaa waxaa ii sugnaatoon taa ku helay oon ku mutay diidmadaas annaaru naar baan kuba mutay taas bui bal xadiidka riwaayadiisa kala egna xadaثnي وxadaثnي زhayr بن xرb qala xadaثna wakiع qala xadaثna اأcmaشh bhada الاسناadi isnaadku waa kii imakaan kaba soo baxnay oo acmash markaan soo gaadhna waxaa ka dambeeyey abu صالح عan abi hurayrata oo waa can abi صالح عan abi hurayrata xadiiskuna waa kii ayr mil kiiba mid xadiidka mid lamida un غayr lakin anahu qaala wuxuu yihi waa زhayr بن xرb riwaayadiisan meeshana xadiidku wuxuu isugu imanayaa kolley waa marka la eego acmash baa isugu imanaya waxaa jira un abu mucaawiya wakiic baa meesha asxaabtii acmash soo galay <coughs> facasaytu faliya naar halkaa fa abaytu bedelkeeda ayunbu facasaytu waan caasiyey o amarkii waan caasiyey ee diidmaduna waa cisyaan bay ahayd kolley istikbaarna sida qur-aanka inoogu sugan waaba la socdaan xadiidku kolley dee fadliga sujuud iyo umuuro taas way noogaba sugantahay rasuulka ilaahay dee ibliiskii hakaba ama shaydaankii haka xikaayooday de waa si waaqaceedo waxaan fadliga ay leedahay qordobia wuxuu ku yidhaahaa kitaabkiisan almufhim la yidhaaho horena markii aan dee intaynaan kitaabkaba bilaabin durusti ka yaroo aan ka horreysiinay baan kusoo marneen shuraaxda muslim markaan kaba hadlaynay toban sharaxaan soo qaadanay ayuu mid kamida ahaa san habeenkaa hore soo sheegnayna waa sharax madbuuca weliba dabcadee la taxqiijiye ku madbacaysan e laakiin maaha kitaabka oo dhan sharax inuu yahay qurdubi saaxibulmufhim kitaabkuu talkhiisiyey talkhiiskiisa uu leeyahay oo dee bal markaa asaaniiddii waa gooyeye ayuu sharax kitaabkiisana almufhim u yahy waa sharax heer sare oo de aimadii kitaabka sharaxdayba saxaaf ibnu xajar iyo kayrkiiba ay aada ugu laabmaan ee waxoogaba soo naqliyaan mana ahasan habeenkaaba sheegnay imaamkan tafsiirka le qordubi la yidhaaho isku beled weeye nisbaday ku kulmeen magacoodu ha kala dunaado waa nin kala wen yihiin oo qurdubigan shaarixu muslim baa ka weyn qurdubiga almufasir ama tadkire iyo kutubtan leh ina soo gaadhay oo waa isu sheeko isagoo suuratunamli meel kamiduu qurdubigan kale wax kaga soo naqliyaayo macnaa ninkan muxadidkaa ama kitaabkan muslim sharxay ayaa u sheeka mufasirka aljaamic liaxkaam اlqur'aan le kitaabkiisa wuxuu ku yidhaahaa ooyintan ibliis uu ooye xadiiska inoogu sugani maaha laysa nadaman calىa macصiyatin aw rujuucan canha murugo uu macصiyadaa uu berigaa dee waxa weeyaan cusyaanka uu laba yimi ka murugeysan yahay iyo laaban uu kaba laabmayo dee kolleyna maanta tooba u furan bo lacnad baa kuba dhacday oo taas bay waxa arinku yahay waa xasadkiisii dee badnaa uun iyo cadho uu ka cadhaysan yahay unoo gubayso dhibsanayo ee waxaan isagaba uu lacnadu ay ku mud uu ku mutay dee sujuudan ahaa ee isaga lacnada uu ku mutay waa diidmadii cidda laba imanayse ilmo aadama ah ee iyagu ku badbaadaysa oo wixii isaga ku halaagsamaa dad kuma badbaadayaan janno ay ku mudanayaan markaa taas isagoo ka xanuunsanayo uun ka cadhaysan de taas ayun baabay arrintu too dee kitaabka inooguba iman doontaa markuu aadaanka maqlo la aadaamayo inuu dhulkaa ka dheeraanayo ka fogaanayo ka durkayo maalinta caroodaas aadaankiiyo iqaamadiiba taas isagoo weliba neef adage ay kasoo baxayso neef sawdli u fogaanaya sida kitaabkaba inooguba iman waa naqalkan iyo tan iyabuu dhibsanayaaba dee tawxiidkan iyo umuurahan carafay kuba timi in markaa dee u arko dunuubta waaweyn ee ilaahay dhaafaya galabta ama cashiyata carafa inay tahay maalinta ugu murugo badan yahay ugu dulisan yahay ugu xaqirsan yahay sababtuna waa dunuubta waaweyne ilaahay dhaafayo tanna waa taa baabkeedun ayay tahay maha isagoo dee toobad keenayo dee nadaamo iyo tan iyo wixii ka murugeysan mahe waa arrinta xasadka iyo arrinta qayb iyo dee afcaalihiisa kale axaadiisa inoo dambaysaba inoogu iman doona haddii an la yidhaaho ayunbay tana ay laba mid tahay taasu <clears throat> xagga marka halka la eego cibaarada dee walow baab yar oo nuskooyinka qaarkood u dhacay ayay dib ay halkan iyo xadiiska dabadiyo qormaya lakin baabkaasi waxaan filaya axaadiis wada socota sharax ahaantana maba jiro ee waa nuskooyinka qaarkood un bay dhacday oo saa daraadeed baab ahaan waan ka boodaya de xadiiska dambe ana shaahidkii aan kaba helaynay lakin halkan dee ah sujuud la-aantii inuu waxa weeyaan naar kuba mudanayo ayaa keenaysa dee bal maala naarta mudashadeed ama diidnimadan gaalnimada keentay dee waxay tahayba waa muqaabil aliimaan oo in dee kii isaga kaba tegey taa salaadii kaba tegey lagu idlaaqi karo kufriga lakin axaadiisa dambey taasi sariix ku ahaaneysa kole maxal shaahidkan taas bay leeyihiin munaasabadu waa taa oo dee maqsuudka imika uu xadiidkan usoo arooriyey labadan xadiisba muslimuun waa caddayn uu caddaynaya afcaasha inay kaba mid tahay haddii laga tago gaalnimo ay ka imanayso gaalnimadaasi ama xaqiiqa ahaan ha ugaba timaado ama dee gaalnimada aynu soo marnay kufru duna kufrin ba ha ugaba timaadee taasi xadiidkan baana dambe ayaana umuuraha inoo sii caddayn baabka marka baab ma ja fi tarki salaat baa ii taale lakin cinwaankii hore igaga filan waana nusooyinka qaarkood un wax dhacay xadaثna وxadaثna yaحya بن yaحya التmimiy وcثman بن abi shaybata kilahma عan jarيiri qala yaحya أخbarana jarيir عan الأعmaشhi عan abi سfyana qala anahu qaal bal kolley sanadka iyadana cid aan imika leeyahay way cusubtay dee bal waa marar baynu soo wada aragnay raggan oo dhan ee labada sheekhe muslim ayaa muxuu yihi kilahuma can jariirin labadooduba waxay ka wada warinayaan xadiidka jariir jariir waa jariir bn cabdilxamid oo aynu marar badan soo aragnay marka lakiin cibaaradaa yar kala duwan muxuu yihi qaala yaxya akbarana jariir can ilacmash an abi sufyaan marka taasi waxaa muuqata cusmaan ibn abi shayba laftigiisu inaanu cibaaradan akbarana jariir ee yaxya yidhi aanu odhanoo san buu markaa gaar ahaan labadii sheekh dee u yar kala duway hadalkoodii un walow kii kale cibaaradiisii dee inay can jariirin can un ay ahayd baana daahiraba abi sufyaankuna waa dalxat aynu marar soo aragnay qaala wuxuu yihi abu sufyaan baa odhanaya samictu waxaan maqlay jaabiran waa jaabir ibn cabdillaahi yaqulu xaaluu ku qowlayo samictu waxaan maqlay النabiya nebiga slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo isagoo leh ina bayna الrajuli ninka iyo wa bayna الshirki wاlkufri shirkiga iyo gaalnimada dhexdooda wuxun baaba ah oo u dhaxeeya tarka salaati salaada ka tegitaankeeda salaad laga tago ayuun baaba udhaxayso waxa ruux inuu dee gaalnimo ama shirki ku sifoobo ka hor jooga ka xijaabaya waxa weeyaan un waa salaada waxa weeye oo dee k markaa samaynteedaase haddii dee salaadii uu kaba tago oo uu ba matalan tukan waayo waxuu ku dhacayaa wax ka hor joogaa markaa ma jirto weeye shirkigii oo kufrigii wax u dhaxeeya oo isagii ka hor joogsanaya xijaab ugaba noqonaya ma jirto ba laftiga kalena waan gaadhaynaa xadaثana abu غasan almismaciy nusqooyinka qaarkoodna wa xadaثana ba taali ama nusqooyinka qaarkoodi qala xadaثana الضaxاq بن mkldi عan iبn jurayji qala aخbaranii abu الزubayr anahu samica jaabir bn cabd لlahi yaqul sanadkana isna waan soo aragnay un wax cusubi ma jiro de haddii aan idhaahno bal magacyadin de waxa la arkaa haddana de inta badan inaan laba xusuusnayne oo abu غasan magaciisa waxaa la yidhaha malik ibn cabdilwaxid waana sheeka muslim daxaak ibn mkhaledna wuxuu magaciisan kaga mashhuursan yahay kunyadiisa iyo kolley la qabo abu caasim الnabil sheekyada waaweyn ee bukhaarina waa kamid oo waa ragga bukhaari oo ay dee taabicin bu isagu laba kulmay oo bukhaari marka la eego min dabaqada koobaad ee mashaayikhdiisuu noqonaya muslim waa tan aan aragno waa sidaa udhaxaysa ee abu caasim الnabil ba u aad ugu shuroobo loo yaqaana الضحاk iبن mkldna waa magaciisi can ibn jurajin waa ibn juraj jurajkana waa awowin ruwaatana aad bay uga badan tahay in loo nisbeeyo cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn juraj baa la idhaaha lakiin magaciisa iyo wuxuu kagaba mashhuursan yahay arrinkan un waa nin reer maka ahaayo saadisa ama dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa sikaara taabiciina isku la mucaasarooday lakiin saxaabo cid a ula kulmaan jirine ba weeye qaala marka iبn jurayj ba wuxuu hi akbaranii abu zubayr abu zubayrna habeene dhaweyd waan soo habeen dhaweyd baan kasoo hadalay khaasatan jaabir markuu wax kaba warinayo taas baan soo aragnay oo nin mudalisa inu ahaana waa habeen dhaweyd waa xoogaa ku joogsanay ninkan moxamed ibn muslim ba la yidhaha anahu samica jaabir bn cabdillahi maanta waa kan caddeeyey samaaci jaabir bn cabdillaahi ba wuxuu ka maqlay maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rasuulka ilaahay baan maqlay oo leh bayn الrajuli rajulku halkan waa mihaal un waa taqliib un haweeneydna waa lamid un oo waa dee النساء shaqاaق الرiجاaل oo غاaلبا أحكاamaha way wadaagsanayaan waxyaalahan تkليفkana de imaka umuurahana waa isku mid ninka iyo wa bayna الshirki والكفri shirkiga iyo kufriga waxa udhaxeeya tarku salaati salaada oo laga tego weeye oo shaksigan adigu ama ms de waxa weeya ninka ama naagtaba iyo kufrinimo waxa udhaxeeya waa inaanu dee salaada ka tegin unbaa ka hor joogsanaya inuu kufri ku sifoobo kol haddii uu salaadii ka tago isaga iyo shirkigii xayl uma dhexeeyo macnaa dee shirkigii buu gelaya ama kufrigii buu gelaya taasba weeye bal kolley axaadiis kaloo dee baabkiina waa jiraa lakin kitaabka aan inooguma sugnayn habeenada dhaweyna waan soo haynay acmaalo ama afcaalo samaynta la sameeye la imaatinka lalaba yimaado oo waxa weeyaan dee keenayso bal ruuxaa in lagu idlaaqo gaalnimo gaalnimadaasi ama mid dee haddii istixlaal iyo ictiqaad bal meesha uu raaco aan idhaahno diintii bay kala saareysaa ha noqoto ama ti aan lahayn kufrun duna kufrin ee xalay iyo habeen horiyaba aan kuba soo jirna ha noqotee xadiidkana maxay nooguba sugan taasi haddii ficil la sameeyo oo keenayay bal kufri in lagu idlaaqaa jiray waa ficil laga tegayo waa wax la samayn jiray oo laga tegayo oo katagaasi uu keenayo gaalnimadii uu keenaya tan ay noogu sugan oo afcaashu inay kaba mid yihiin waxyaalo kuwa ah hore hadday ficil samayntiisa la sameeyo gaalnimo ay kaba imanaysay ama ruuxa gaalnimo dee laguma idlaaqayay bal kufrigaasi dee sharaxi aynu soo marnay haba yeeshee taas hadday jirtay imikana waa afcaasha qaarkood oo ka taga laga tago aan la samayni uu keenayo gaalnimo uu keenayo taasba wayo dee salaadii ba halkan inoogaba sugan ka tegeeda laga taga waaba gaalnimo oo dee halkan islaam ruuxa gaalnimo iyo isaga intaasun baaba udhaxaysa waa inuu salaada aanu ka tegin hadduu salaadii ka tago gaalnimadii buu dhex gelaya wey de xadiis kaleo kaba sii sareexso ama waa jiraan oo ruuxii salaada ka taga inuu gaaloobayaba bal kolley masaladan xaggan ruuxa salaada ka tegay muxuu noqonayaa taas waa masalo kalaamkeedu dheeryahay waxaa ka ratimaya ama bal maala de isaga ciqaab ina kolley kalaamkii culimadu waa dee shay macruufa ah. e mid weeyaane horta way isku waafaqsan yihiin culimadu haddii meesha ruuxu uu inkaarba uu inkirayo wujuubkeedii ama uu leeyahay aniga imay laazimin taas inuu gaaloobayo oo uu ku gaaloobayo taa ka tegeeda ruux murtada waa noqonaya irtidaad ama ridanimaa loo dirayaa kollay dadkii ehelkiisii ana isma dhexlayaan haddii arrinku taa yahay oo taasi waa ijmaacii muslimiinta oo allahuma dee mid hadduu yahay dhowaan intuu soo islaamay dadkii islaamkaana muddo aan nu dhex joogin uu ka ogaan karo wujuubka salaada uu ka ogaan karo taas waxa weeyaan iyada markaa macduur buu ku noqona waa la baraya waa loo sheegaya dabadeed markay dee xujadu ku ogataa xaalkiisa ama xukunkiisa dambe imanaya lakin kol haddaanu xaalada ahayn dee taasi waxay noqonaysaa irtidaad can iddiin oo iyada taasi waa ijmaacoodii haddii laakiin dee say in badan oo dadka kamida xaaladoodu tahay waktigan iyo waktiyo ka horeeyeyba waa ka tegaya isagoo le waa waajib bay ugu tahay oo waajibnimadkeedii ictiqaadsan iyada taas kolley khilaaf baa jira waa masalada culimmadu ay iskuba khilaafsan yihiin oo de aimo saa imaam malik iyo shaaficiya ay kaba mid yihiin iyo in badan oo raggii hore iyo kuwii dambaba kaba mida ah, qowlkoodu waxa weeye kol haddii ictiqaadkaasi jiro de qaalibanna waxaa la arkaa ee waxay la tahay inay dee naadir noqonayso uun ruuxaan marna tukan de kolley waa waqtiyana tukaday waqtiyana kaba tega xaaladiisu ay tahay inaanu taas faasiq ku noqonayo aanu laakiin gaalnimo dee islaamka lagagaba saaro aanu ku gaaloobeyn kole dii ictiqaadkaasi jiro taas bay iyagu qabaan waana kolley waxaan odhan karnaaba waa akar ahlicilmi qowlkooda taasi oo ku faasiqoobaya waxaanay qolooyinkan magacowniya qolooyin badan oo kaleba qabaan in laga dalbayo inuu toobad waa ciddii dee sulda lahayd ama ciddii dee waxa weeyaan dee xukuumaddii istitaabo laga dalbayo hadduu toobad keeno toobadiisna waa inuu tukadona waa sax waa laga aqbali haddii kaleu taa ku adkaysana walow de ay kollay fog tahay ruux haddaan ictiqaad jirin ruux ba loogu yeedhay salaad le waa igu waajib islaam sheeganaya oo arrinta ay noqotay in dee la yidhaaho haddii aad tukan weydo waa lagu dilaya oo ku adkayso haddana taa ku sabraa kollay itiqaad ictiqaad la-aan baa meesha jirta laakiin waa suurad soo dhigteen oo haddii dee bal matalan uu ka toobad keeni waayo waa la dilayaa dilkiisa xad noqonaya san dee rajmigan ruuxa muxsankaa la rajminayo ama qaatilkiiba dee qisaas loo dilayo oo kaleo macnaa waa lagu tukan xabaali muslimiinta lagu aasi dadkiisuna way dhexlayaan bal taasi waa qowlkood kollay jamaaca salafkii kaba mida ah, saxaabada cali bn abi aalib iyo qolooyin kale way kaba soo naqliyaan kole aimada qowlkooda ay tahay ibn mubaarak iyo isxaaq ibn rahawey iyo taasba weeye axmed ibn xambal laba riwaaya jire waa riwaaye ahaan kolley tan madhabtiisaba uba badan shaaficiyada dhexdeeda kolley wej baa jira madhabka ah oo iyadana arinku inuu tan yahay in dee ruuxa caynkaasi ka taga naftiisa in ha idhaah waa igu waajiba uu ku gaaloobayo macnaa uu ku gaaloobay waxaa ka ratimaya dilka la dila irtidaad bay noqon oo xabaalo muslimiinna laguma asay warasadiisiina isma dhexlayaan maalkii sufay buu noqonaya kole abu xaniife iyo qowlkoodu waa kaba duwan yahay oo ah in dee la tacziirinayo la xidhayo ilaa uu ka tukado ee laakiin aan la dilayn oo kole iyaguna takfirka may gaadhsiin qolooyinkan iyagu gaalaynaya waa axaadiisan iyo axaadiistii kale laba mid ka ahayd barhkood ay kuma yimaadeen ruuxa salaad casar ka taga in camalkiisu buray oo kale ruuxaa dimadiisu inay ka dimadii kaba beri noqotay iyo kuwan aan ahayna xujadoodu ay tahay kufrigiina kufrigii weynaabay kuba xambaareen qolooyinka kalena kolley xujadoodu waxa weeye axaadiisii kala duwaneydaynu soo maray ee ahayd ruuxa laa ilaaha ila allahu yidhaaha janno inuu gelayo inaan janno laga xijaabahayn naari inay ka xaaraamsan tahay umuurihii aynu ruuxa dhintay isagoo ictiqaadinaya an laa ilaha ila allahu dakhala janna waa umuurihii badnaa aynu halkaa kusoo marnay baa xujadoodu tahay adigu xujataa kasii yar xoog badnaa waxaabay tahay xadiis kolley asxaabu sunan iyo ay wariyeen oo haddee shantan salaadood shan salaadood oo ilaahay addoomaha uu kuba farad yeelay ruuxa ilaaliya de khushuucdeed iyo awqaadeed iyo taas oo kale bal matalan inu ilaahay agtiisa cahdi ku leeyahay janno inuu geliyo ruuxii ilaalin waayo waa xadiidka cibaaradiisu say ahayd dee ilaahay agtiisa cahdi kuma lehe hadduu doonana janno waa gelin o ka cafi hadduu doonana waa ciqaabi bal xadiidkaas baa jira oo cubaadat bnu saamit oo kolley xadiidku sidiisa waa inoogu sugan yahay taasoo keenaysa ruuxaan salaadii bal matalan ki aan ilaalin ee salaadii ilaalin waayey inuu taxta almashiica kuba sugan yahay waaba dee arinka iyaduna meesha jira oo bal matalan qeybkan xujadooda ah ibnu taymiya waxaan filaya hadaladiisu dee dhowr meelood oo kala duwan oo majmuuculfataawa ah iyo cumdat axkaamka bal sharxiisa uu ku leeyahay mala dee ma dhamayda xaj weeye iyo kolley masale uu soo celceliyo weeyaane bal khulaasada kalaamkiisa oo kale isaga oo de waa ruuxu hadduu isagu kaa diidan culimadii kaleba waa qowlkoodii bay ahayd haddii isagu weligii marna aanu fooda dhigin u taas uu kuba sugnaado saa kuba dhintona dee ruuxaan weligii marna aan food dhigin oo intaa laba iman kolley isaguna taas oo kale waa isaga kolley waxaan filaya idlaaqii madhabkooda de ama madhabtii xanaabilada waa ka yardunaa qowlkiisu haddii de ruuxii looguma yeedhay oo loo bandhigay oo ka doortay in la dilo inuu tukadana taasna waxa dee meesha tilmaamaysa inaanu rumaysnaynba oo iyadna waa kuma gaaloobaya arrinku hadduu yahay san dee ay u badan yihiin dadku oo isagoo dee la tukado kol la kaba tago oo kale iyo taas aanay dee adkaysigaa uu adkaysay dil iyo waxyaalahaasi aanay jirin oo kale e wuxuu leeyaba waxay dee caadina had iyo goor dadka irsigoodiina dadkii kale looma diidin oo bal dee kufri markaa daahira bal kufri batin inuu yimaado mooyaane oo si nifaaq mooyaane kufri daahira oo dee munaafiqiintiiba waqtigii rasuulkaba waatan axkaamtii islaamka lagu dareerinayo iyadoo ilaahay sheegay inaan dee waxa weeyaan oo xataa rasuulka ilahay u diiday qabrigooda inaan u tegin aaskooda aanu kaba qeyb gelin aanu kuba tukan ayaa haddana looma diidin ina ubayi iyo ehelkiisii inay dhaxlaan oo dee axkaamtii daahirka daahirkayd islaamnima lagu dareeriyey taasuu lahaa dee dadka caynkaas ee la arko muxaafada la-aan arrintu ay tay kolay tukadaan iyo kolay kaba tagaanba in dee bal masalan bal kufri baadina bal halkii ha joogeen lakin kufri daahir oo loo diido irsigii ehelkoodu inay dhaxlaan iyo xabaali muslimiinta in lagu aasa inaan intaasi jirino bal waa tafsiil uu masalada geliye bal waxaan leenahay un kolley dee jamaahiir lculamaa waxay xujadoodu tahay xadiiskaas iyo axaadiisa kalean tilmaamay iyo arrin kale iyadoo acmaalo kaleba kufri inta lagu idlaaqay se ruuxii waxaa sameeyey inuu gaaloobay haddana kufrigaa kufrin duuna kufrin lagaba dhigo aynu taa labadii habeen soobahayne umuurahaasay xujadoodu tahay qolooyinka kalena waa yar cumuumkan alfaadahan kuba sugan iyo bal taas bay adigu xujadoodu tahay lakin waxaan leenahay waa masalo kolley khilaafkeedu xasmi ama janib la raajax yeelo khilaafku asalaan mid ku suulayama waa khilaaf de dee ilaa cahdigii hore salafka ilaa intii ka dambeysayba jiray xooggiisa leh oo taas oo kale ah oo markaan eegno yar qawaacidii guud ee xagga usuulka oo in dee nusuusta laysu wada geeyo oo kaleba ah ee waxaabay keenaysaa sa xadiidkaasi kol hadduu jiro bal taa ay dee jamaahiirtu ay leeyihiin oo kale markaan eegno nusuustan khaaska ee gaarka ah cibaaradiina bal mثalا laftigan de kuwa kale aan nusuusta kale kumeena bayn الrajul wa bayn الshirki wاlkufri oo kalena de waxa keenaysaa tan haddana de adilada laysu jamciyana waa muhime lakin waxaan leenahay waa khilaaf yar xoog leh dee ilaa salafkii iyo khalafkiiba ah aan janib la raajax yeelana aan kuba suulahayna lakin de sidan ogaan bal nusuusta jirta iyo waxyaalihi la kala xujaystay baa taasaan leenahay baabu bayaani kwn اimaani biاllahi tacalى afضل اacmaali hada kani baabu bayaani kwn اimaani wuxuu u baabaysan yahay ahaanshaha iimaanku uya bilahi tacala ilaahay la rumeeya afضل اacmaali acmaalka ugu fadli badan waayo iimaanka ilaahay la rumeeya dee camalba ma ansaxayo haddaanu iimaankaasi jirin horena waatee inuu soo maray iimaanku inuu dee waxa weeyaan qowl iyo ficil iyo ictiqaadkiiba noqonayo ama dee ictiqaadkii iyo qowlkii iyo camalkiiba noqonayo san dee uu acmaasha ugu fadli badanayo iimaankii camalla waa la odhanayaaye bal taas camalkii ahan camalkuna camal qalbi buu yeeshaa camal jawaarixna waa yeeshaa camal lisaanna waa yeeshaa musamal iimaankaa guudna ama iimaankuna u wada shamlinayaaye waa taa acmaalo kala duwan oo daahiro xubnaha lagaba sameeyo aan kusoo maray inay iimaankii kaba mid yihiin bal taas inuu afضل اacmaal yahay taa caddaynteedii buu baabkeedi yahay وxadثna maنصuر بن أbي مزاحم qال xadثna إبراهيم بن سعد x وxadثnي محمد بن جعفر بن زياد qال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن بن شهاaب xadiidka laba sheekh buu muslim kaba wariyo mid waa mansuur ibn abi muzaxim midna waa maxamed ibn jacfar ibnu ziyaad bal labadoodana kolley imika inoogu horeysa oo labadoodna waa marka la eego atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay dabaqadii ugu roonrooneyd weeye imaam axmed iyo dabaqadiisii weeye oo waa labada nin waana hiqaat ruwaat kolleyna kitaabkan muslim iyo abi da-uud iyo nasaa bay kutubta usushaa labadooduba kaga sugan yihiin oo bukhaari iyo tirmidi iyo ibn maaja iyo riwaayo kuma laha labadan sheekhe uu maanta leeyahay muslim ee xadiidka inooguba sugan ee laakiin labadooduba waa laba noo sida aan soo sheegayo waxaana sheekh keliya ka wada warinayaan kolley waxaanan soo yar baranoon dee imaka kitaabkana kuwa badan markay san oo kala tahay inuu dee labadooda isu geeyo oo san dee imakadan baaban soo haynay xadaثna abubakr بn abi shaybata و abu quraybin qala xadaثna abu mucaawiyata imaka halkan ibrahim بn sacad baa u wada sheeka haddana waa kan intuu markii hore laba de iyo sheeki sheekiyo sheekiisii sheegay ayuu haddana dib u noqdo xadii isagoo sanad kale kuba noqonaya dee daahirkana waxay inuu la yimaado sida kuwaas oo kale mansuur ibn abi muxazim iyo maxamed ibn jacfar ibn ziyad israaciyo alwarakani laakiin waxaa jirta oo de tani waa diqadiisii iyo احتiyaaجkiisiio labada sheekh baa waxyaalo ku kala duwan midkood wuxuu yihi xadaثna ibrahim بن sacd eeg sheekiisii midna wuxuu ka cabiray akhbarana muslimna uu kala farqiyaa labadooda walow dee bukhaariya agtooda aanay farqi ku kala lahayn xadaثna muslim wuxuu isticmaalaa se in badan oo culimadii iyo waktigaa ay shuhrowdayba dee markii dambe wixii sheeka carabkiisa laga maqlo akhbaranana wixii lagu dul aqriyo walow sheeka sheekiisii ay tay suurtagal ahayd inay si wada isticmaaleen lakiin cibaaradan baa dee yar farqi udhexeeya xagga sinaacada xadiiska markaan eegna sian xalayba soo sheegnay taa way ku kala duwan yihin arrin kalena way jirtaayo sheekha hore sheeka sheekhiisa magacii aabihiina waa sheegay oo xadathana ibrahim ibnu sacd bu ihi ka kale lakiin muxuu ku goobsaday ibrahim oo muslim baa sii fasiray ku yahay oo yacni ibna sacdin isagaa sii raaciyey taasna way ku kala dunaayeen bal markaa arrin kalena way jiraan waa cibaaradu isagu isticmaalo kollay maqsuudo ah mid wuxuu yihi xadaثana mansuur midna xadaثanii moxamed buu yihi taasna way ku kala duwan yihin waxaana jirta san horeba usoo sheegnay walow istixsaan ay tahay wax laazima aanay ahayn istixsaan ay tahay wastaxsanuu limufradin xadaثanii taas suyudiba in haddii uu ruuxu keli yahay markaa sheeka uu xadiiska ka maqlayo waxaa roon oo fiican inuu xadaثanii yidhaaho hadday dad jamca ahaayeenna inuu xadaanaa yidhaaho muslimna waa kala duwaya oo dee markaa umuurahaasay ku kala dudunaayeen saasaanu markaa aanu ula iman labadoodii aanu isu raacin oo wax furuuqda caynkaasa oo intuba ladaa'if isnaadun ah ladaa'iftii isnaadka ayaa jirta xadaanaa iyo xadaanii oo iyadna dee farqiyay yeelata marka la eego qolooyinkii dee kala farqiye markaasi saxsano limufradin xadaanii taas <clears throat> inta kale waa caadi ibrahim ibn sacadna horeynu usoo aragnayo waa nin siqo atbaacu taabiciintii kamida al cabdiraحman ibn cawfa waa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحman ibn cawfe can ibni shihaabi can saciid ibn الmusayibi can abi hurayrata qaala anahu qaal su-ila waa la weydiiyey rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi ayu acmaali afdalu acmaasha keebaa u fadli badan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh iimaan biاllahi iman ilaahay la rumeeyo ay acmaasha ugu fadli badan waa ti cinwaankii tarjamadaba waa camal rumaynta ilaahay la rumaynayo dee laftiga inoo dambeeyana imaan bilahi wa oo dee iimaan bilahi oo rasuulka ilaahay laga reebaa taasna iimaan ma noqonayso way inoo dambeysa xadiiska la socotay riwaayadda labada sheekh mid ahaani kaas baa ufadli badan qaala wuxuu yihi saa'ilkii uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu hi aljihaadu fi sabiil waa jihaad fi sabiil ilahi liclaa kalimat illahi loo jihaado ayaa soo raacay imaankii qaala wuxuu yihi waa saailkii un ciddii weydiinaysay qilana nusqooyinka qaarkood way dhacday uma maada maxaa kusoo xiga qaala wuxuu hi xajun xaj mabrurun xaj mabruur oo xaj dee dhexdiisa lagu samafalay macnaa wax ismiya iyo wax dembiya oo dhexdiisa dhace aanu jirin laiska ilaaliya maxduuraadkii uu lahaa ee wixii kale macasi kalena ruuxu iskaba dhowray oo taa waa lagu fasiray mabruurnimada aladi lam yukhaalidhu ismun wa laa yukhaalidhu shayun min almacaasim waa ka aanay wax macaasima oo raacday oo ku dhex dh dheehday aanu jirin e mabrurun waxaa kaloo lagu fasiraa oo oh, dee kii la aqbalay oo dee aqbalku waa wixii naga qarsoon ilaah baaba ogey ruuxu lakin hadduu dee wixii looga baahnaa isagu xaggiisa ilaaliyo uu dhowro bal masalan taas waxaan rajaynaa ilahay inuu kaba aqbale lakin waxay dhaha dee calaamaad buu leeyahy hadduu ruuxu markii uu xajki kaba yimi dabadeed khayrkii sii ziyaadsado macanaa ruuxii waa kasii fiicnaaday si u markii hore ahaa oo calaamo waxaaba la yidhaahaa dee min sawaabi اxasanati alxasanatu bacdaha xasana haddaad samayso ajrigeeda aakhiro taa ka sokow ajrigeeda waxaa kaa mida ah xasanada ka dambaysa xasanadii xasano kale inay kusii dhiibto ayay noqonaysaa marka hadduu dee si khayrkii sii siyaadsado waa calaamo tawbadiisi iyo camalkiisi la aqbale lakin hadduu maalintii kaba yimi salaadii uu kaba tago ama ka seexdo hadduu doodo jamci ka wixii uu markii hore kudhex jiray un kudhex jiro macnaa waa inaanu raad iyo wuxuu kala yimi asar uu kalaba yimi oo lagu tilmaamo aqbal inaanay jirin bal taas marka mabruurnimada wax naga qarsoonaytay maqbuulnimo lagu fasiro waata yidhaahaan e, bal xajkaas adigu dee uu ruuxu xaj dhan weeyaan oo uu dhameeyey daahir iyo baadinba xajkaas ayaa isna ku xigan wa fi riwaayati moxamed ibni jacfarin qaala iimaan biاllahi wa rasuulih waa intaa halkii iimaan bilahi dii baa iimaan bilahi warasuulih bal xadiisku ama xadiisya weeye dhowra macno keliya wada leeyihin kolley sharaxooda mid baan kala dhigayna waan israacinaya horta وxadثnي محamed بن رافع وcبد بن حmayd عن cabدالرزاq qال أخbarana معmr عن الزهriي بhada الاسناad مثله زهri marka horeba xadiiska sanadku inoogu sugnaa iبن شهاab lakiin rag kale mslim iyo iبن شهاab udhexeeyey maantana laba sheekh oo kale maxamed ibnu raafic iyo cabdi ibnu xumayd oo hore aynu usoo aragnay cabdirazaq macmar intaas weeye oo de isk iskala wariyey iyagu labada hore mooye marka canizuri bad islam isl xadiiskii mid laba mida ah. bal walow xadiidkan saxaabi kala warinaya lakin kol hadday isla mawduuc yihiin kolun baynu isla wada eegeynaa ee mid kastaba gaar ahaan alfaadiisumaan horta yar eegeynaa xadathanii aburabic الzahraniyu qala xadaثana xamad bnu زaydi qala xadaثana hishaam bnu curwataxa وxadaثana khlf bnu hishaami wlafظ lahu qala xadaثana xamad bnu زaydi can hishaam bni curwata can abihi can abi murawixin الlaysiyi عن أbي dri qال أنه qاal sanadka aburaبيع الزهrاني hore ayaynu usoo aragnay kolley waan soo maray yaanu inaguma badnaan سulayman iبن daud الcataki baa la yidhaahaa kale hadduu xamaad xataa hadduu maanta inoo idlaaq laha xamaad keliga oo la xamaad ibnu zayd umaan ku fasiri layno xamaad ibnu salama ma soo gaadhin waa dadka xamaad ibnu zayd un kaba wariya waana nin siqoo de waa kan sheekha muslim ah inta kale waxaan filaya khalaf ibnu hishaamkana sheekha muslime raggan quraada waa quraada ayuu de kolley ikhtiyaaraad bu xagga qiraaada leeyahy waana nin siqa an xaggan xadiiska marka la eego abu nurawix unba imika halkan adugu waxaan filayaa inagu cusub caawa oo kale inta kale de waa rag aan soo marnay abi murawixna kolley kunyo waa nin taabiciya oo siqa ah kunyadiisanun ay noo soo naqliyeenoo magaciisa aan laynoo soo naqlin oo dee alaysi iyo kolkol alkhifaariyina way idhaahaane bal adugu waa tan abu murawix laysi waxaan leeyahay magaciisana waa nin siqa ah horta suud dee magaciisanun baana laynme kunyadiisanun baa laynoo soo naqliyey nisbadiisan haddii meelo qaarkoodin waxa weeyaan barhkood ay magac iyo sacad iyo uba sheegeenna kolley wax aada inoogu sugan ma aha e lakiin su ibnu cabdilbari idhaa culimadu waxay isku waafaqsayn siqanimadiisa waana ninkaa taabicigae ka warinaya abu dar walibana arrin kalena waa jiraayo dee curwat ibnu zubayr isaguna waa taabici macruuf oo mashhuur oo caalim ahaa fuqahadii madiine toddobada kaba mid oo taabici baa taabici kaba warinaya qaala wuxuu ihi abu der baa odhanaya qultu waxaan ihi ya rasuul الlahi ay acmaali afdalu acmaasha keebaa ufadli badan qaala wuxu uhi alimaanu biاllahi waa rumayn ilaahay la rumeeyo iyo wljihaadu fi sabiili sabiilkiisa waa dee loogu jihaado iyadoo dee loola markaa gaaladii lala jihaado liiclaahi kalimat illahi qaradku yahay qaala wuxu uhi abu der qultu waxa uhi ayu riqaabi afdalu addoomaha ama qooraha la xoreynayo teeba ufadli badan marka ruux doonayo inuu xoreeyo addoon qaale wuxuu yidhi anfasata ugu qiimo badan cinda ahliha ehelkeeda agteed oo dadka iyadu leh iyagu leh addoonta ay uba tahay ta agtooda qiimaha fi qiimaha weyn kuba leh nafiis ama waxa aada u qiimo badan agtooda kuba ah waa aksaruhaa u badan samanan dee kollay nafaasadaas ayaa keenaysa inay qaali noqoto xagga marka la eego saman ahaan iyo waxa lagu iibinayana uba badan taas baa u fadli badan wey in la xoreeyo oo qaala wuxuu ihi markaas abudar baa odha qultu waxaan idhi fain lam afcal haddii dee aanan intaa karin jihaadkii baanan karinba dee iimaankii waa ruuxa muminkaa maan hayaba waxaan ku xoreeya addoomo taasna maan samayn maxaan khayr ku kasbadaa weye maxaan yeelaya halkeen fadli kaba helaya qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh tuciinu waad u kaalmayn saanican ku saanica ayaad u kaalmayn oo ruux dee bal isagii wa markaa farsamo yaqaan oo dhici karta aan farsamadiisa uba dhamayn ama kaalmoon uba baahan ayaad hawshii u qabanayaad ugu kaalmayd aw amase tasnacu waxaad waxu samayn liakhraqa ko aan isagu farsamo lahayn waa muqaabil asaanic waa kii aan isagu dee aan wax farsamo iyo wax sancu leeya aan jirin an waxba garanaynin wixiase aan hagaajisan karayn ayaad wixii aada u qaban u samayn ood uba hagaajin kale xadiiska taas ta dambe waa caadiya ta hore saa waa lagu dabdiyey waxaa kaloo lagu dabdiyey xadiiska oo khaasatan riwaayada zuhri oo kale iyo tuciinu daa'ican kolley ruwaadda muslimna halkan saanic iyo daa'ic labadaba waa lasoo naqliyay daayicna badan baa warisay bal bukhaari waxaa la arkaa ruwaaddiisu inay iyagu daayicay dee markaa riwaayadooda ay ahayd ba ay u baba badan tahay marka kolleyna qolooyinkii kitaabka sharxay ibnu zuhrina waa si uu kuba tegaye ayay kaba dhigeen lafdiga nadaa'ic inuu lafdi taxriifa yahay oo hishaam ibnu curwe iyo kaba dhacay oo markaan eegno aw tasnacu liakhraqa wixii qaabilayay akhraqu waa kii aan farsamo iyo sanco iyo waxba lahayn bay noqon daaicnimo ma qaabilayse dee saanic baa qaabilaysa muqaabilkiisa markaan jaanibkaa eegno iyo iyagoo sheegtay inuu lafdigan daaicnimo taxriif yahay ayaa waxay raajix yeelaanba saanican inay tahay haddii daa'ic la yidhaahna kollay dee macno way yeelan lahayd bal ruwaadda bukhaari waxaa la arkaa inay taas jaanibkaa kale uga badan yihiin oo daa'ican markaa haddii aan qaadanaba ama lafdigaas dee meel u kuba soo aroro waa badan yahay isaguba e daa'ican muxuu noqon tucin waad u kaalmaysaa daa'ican waa di dayaacin mid dayaacu saaxiib ah dayacan oo ama faqri baaba jira ciyaal buu leeya adigu waa kaas dayaca u saaxiibka ee dee ama arrimihiisa ay ka baylahsan yihiin baad adugu toos toos inood u kaalmo inood uba gargaari aw amase tasnacu liaakhar qabo haddaan daayac qaadano qaale wuxu uhi qultu waxaan hi ya rasuul lahi rasuulka ilaahayow ara-ayta bal waxaad iiga warantaa in dacuftu haddaan ka daciifo can bacd alcamal umuuraha caynkaasa aan qabanba kari waayo bacd alcamal ka daciifo ujeedada halkeen fadli iyo ajri halkeen kama heli qaala rasuulka ilaahay wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh takufu waad joojin oo waad mancin sharaka sharkaaga can inaasi dadka dadka nabadgeli dadku haka nabad galeen afkaa iyo adinkaaba haka nabad galeen fa inahaa khasladan ah dadkoo kaa badbaada sharkaaga aada ka haysato sadaqatun waa sadaqo ninka xaggaaga ka aatay ood adigu la baxday oo calaa nafsika naftaadana aad ku sadaqaysatay taas badbaadada dadku ay kaa nabad waataynu soo maray almuslimu waa muslimka kaamilkiiba man salima almuslimuuna min lisaani wayadi oo waa muslimka dhan ee islaamnimadkiisu buuxda waa kaa dadku ay ka badbaadaan sharkiisao dhan ay ka badbaadaan marka haddii sharkaagii dadku ay kaa nabad galaan wax kaleba xaggaaga yaanay ka soo gaadhin umuuraha ayaanad samayn be sadaqaad la timaad naftaada ku sadaqaysatay aad wax adigaana laba baxayo halkaa fadli weyn iyo ajri weyn ayaa kugu sugnaanaya xadiidka duruq kalena waa leeya wa kan xadaثana moxamed ibn raaficin hadday barhkiin wow ay dhacdayna dhimalo nusqooyinka qaar bay kula sugnayd bal nusqooyinka qaarkood bay halkan xadaثanaa bedelkeeda ay ku sugnayd xadaثanii oo dee la ifraadiyo moxamed ibn raaficin wa cabd ibn xumaydin labadooduba markan dhaweyd baan soo haynay riwaayadii hore xadiidkii hore abi hurayra qaala cabdun cabdi isagu wuxu uhi akbarana waqaala ibnu raaficin xadaثana cabdالrazaq e labadooda kala dunaa farqiga udhaxeyna waa tada aan kusoo yar celcelinayno in labadoodii midna wuxu uhi xadaثana cabdالrazaq midna akbarana cabdالrazaq qaala akbarana macmar can الzuhriy can xabiibi mawlى curwata bni الzubayr can curwata bni الzubayr can abi murawixin can abi darin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam binaxwi xadiid inooma soo noqonayo ee sanadkii baa wax isyar bedeleen markii hore hishaam ibnu curwa ayaa aabihii curwo kaba warinayey imikana halkii hishaam zuhri baa meesha soo galay zuhri wuxuu ka warinayaa laakiin curwo waa soo gaadhay in badan bay sarkeen arkeen be laakiin halkan cid baa udhaxayso ninkan uu ku magacaabay xabiib mawla curwata bn zubayr waa nin adigu mala mawaalidii curwa iyo dadkaa isaga uu xoreeyu walahooda lahaa weeye waana nin taabici oo dee siqa ah wax badan oo saasayaynaan kaba ogaane lakiin asma bintu abibakar oo curwo hooyadiyana waaba soo gaadho waxbuu kaba wariya waa taabici markaa zuhrina waa taabici marka maxaa soo galay can curwata bni zubayr can abi murawix labadaba markan dhaweyd baan soo aragnay marka maxaa xadiidka ladaaifta inoogu sugan afar taabici baa sanadka ku wada sugan zuhri can xabiib mawla curwa can curwa can abi murawix waa afar taabici oo midba mid kasii warinayo ayaa inooguma sugana waa ladaaifta kuwa horo nadaair taasna waan soo aragnay kuwa kalena way noo dambeeyaanba oo way dhacdaa can abi darin can nabiyi salى الlahu alيه waslam binaxwi غayra anahu qaala wuxuu yihi fatuciinu saanica halkii dee nakiradii un baa macrifo noqotay wax kale maaha waxaad u kaalmaynaysaa asaanica kuwii wax samey adigu dee saanica ahaa sanco lahaaba aw tasnacu liakhraqa waa laftigii makaan kaba soo baxnay weli axaadiian waayo axaadiisu kolley mar un baan si yar wada raacin doonaa sababtu mawduuc keliyay wada leeyihiin xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna عaliي بn msiri عan الshaybaniyi عan اlwalid bn اlcayzari عan sacd bn iyasi abi camri الshaybaniyi عan cabdالlahi bni mascuudi kale nugtana kaadkii ama ladiifo ladaaiftii isnaadka kamida kuba sugan maxaa meesha inoo taala can الshaybaniyi عan اlwalid bn اlcayzari can sacd bn abi iyaasin abi camrin shaybaniyi haddaan sacadkiiyo inaha iskaba goyno maxay noqon waa can shaybaniyi can ilwalid ibn اlcayzaari can shaybaniyi can abi camrin shaybaniyi marka walid ibnu cayzaar baa maxaa udhe u dhexeeya laba ninoo midna isaga wax ka wariye midna isagu ka wariyo nisbe keliya wada leh ashaybaniyi kolkolna kolna kutubta musalaxa gaar ahaan bay tan dee kutubtooda roon usoo dhigtaan sababtuna waxyaalaha kolkol ama qalbi dabagedin ama in loo qaato meesha qalad inuu dhacay ay kaba timaado ruuxu markuu arka can shaybanihi can اlwalid can shaybanihi waxaa dhici karta inuu qaato takraar meesha inuu yahay haddii uu mid arkay isagoo walid ibnu caysar can shaybani uu maalin kale arko can shaybanihi can lwalidna inuu arko meeshii qalbi dhacay inuu isdabagediday na sheekiisu ahaan jire maxaa tilmidkiisii kaba dhigay oo kale tan kale maaha de bukhaari baabay dhacday imaka oo kale de waa muslimu can اlbukhaariyi can muslimi oo kale muslimka hore waa muslim bn xajaaj wala anu صaxiixa dhicin asal ahaan kharija muslimka dambana waa muslim ibn ibrahim alfaradisi meel bay ku wada sheegaan sida alfiyadiisa waxaa ku sugnaa wafi الصaxiixi bqadr rawa shaybani can ibni cayzarin can shaybani waa tan aan hayno wafi الصaxiixi qad rawa shaybani can ibni cayzarin can shaybani waa umuuraha de ay halkaa u keenaan si bal aan waham u iyo moodasho in takraar loo qaato ama qalbi iyo isdabagedin loo qaato loogaga nabad galo marka ninka hore shaybaniga hore abu isxaaq baa kunyadiisu tahay sulaym ibnu abi sulaymanna waa la yidhah waana sikaara taabiciin taabiciinta raggii ugu dambeeye weeyaan oo magaca de ku magaca abina fayrus buu noqonayaa sulayman ibnu abi sulayman weeye oo abu isxaaq shaybani kan dambena waa kan magaciisu waa inoo dhan yahayba oo welidna waa taabici saddex waa saddex taabicun baan odhanaya taabici dhexa weeye lakin walid ibn alcazare sacd ibn iyaas abi camrin ashaynani ala yidhaha isaga waa mukhadram waa dadkii waktigii rasuulkaba rag rooroon ahaa waa jiray waktigii rasuulkao nin roon bu ahay lakin lama kulmino rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh nimankii mukhadramiinta ay odhanayeen ayuu kaba mid yahay sacd ibn iyaas abi camrin ashaybanina waa la yidhah de magaciisna waa tan laynooba dhigtay bal markaa ninkaa kalena waa sulayman ibn abi sulayman ama abu isxaaq ashaybani waana sigaara taabici ama taabiciinta raggi ugu yaryaraa weeye de beytkan soo naqlinayeyna hade kolle abyaad kale la socoto muslimka aan sheegaya iyo ay laba socotay bal masalan halkaa labada muslim iyo waa alfiyada sidiba musalaxa can cabdillahi bni mascuudin qaala sa'altu waxaan weydiiyey rasuul اllahi salى الlahu alيه wasalam rasuulka ilaahay oo waxaan ku idhi ay اlcamali afضal qaala aلصalaaةu liwaqtiha waa salaad liwaqtiha waa fii waqtiha ama waqtigeeda dhexdiisa dee la tukado laga dambaysiin weeye qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi uma ayun maxaa soo raaca salaada qaala wuxu uhi bir lwaalideyni labada waalid oo loo ixsaan falo loo samafalo bari loo noqdo qaala ibnu mascuud baa yihi qultu waxaan idhi uma ayun maxaa kusoo xiga xagga fadliga iyo bal mثalا camalka qaal wuxuu hi alجihaad fي sabiil الlahi jihaad la jihaado fي sabiل الlahi laguma jihaado marka wuxuu ihi iبn mascuud fama taraktu kamaan tegin اstaziidhu kollay halkan san baa dee usuusha dhacday mala adna waa qadaran tahay uno de waa maqsuud ama waa kollay muraad imaka antan oo lafdigu markaa maxaan o fama taraktu kamaan tegin astaziiduhu an astaziidahu wey inaan ka ziyaado dalbo oo maxay aan idhaaho uma ayun ayun taas baa dee sintiata dalab bay faa'iideynayaan oo ujeedadu waa kanoo markuu saddex goor rasuulka ilaahay weydiiyay yulcamali afdal laba goor uma ayun uma ayun yihi buu iska daayey iska dayntaas baa waxa ku xambaaray inuu wax kale usii weydiin buu inoo sheegaya ibnu mascuud baana hadal kale markaasaa wuxuu leeyahy famaa taragtu kamaan tegin astaziiduhu ay an astaziidahu rasuulka ilaahay inaan ziyaado ka dalbo oon idhaaho ayun haddan uma ayun aan idhaaho ilaa ircaani calayhi dhowrid aan rasuulka ilaahay dhowrayo uun mooye waa ibqaan calayhi iyo rifqa bih anoo dee dhimrin iyo dhowrid iyo ilaalintaas mooyaane wax kale ugamaan tegin oo sadee lafti kaleba uu ku idhi walow istazathu lazaadani haddaan anigu ziyaado ka dalbo on uma ayun haddana waa isii biirin laha sii biirin laha lakin de rasuulka ilahay dhawrid aan dhawarayo muraacatan lahu ayaan taa u daayey ee ziyaadadii haddii ay sida kaleba u dhacdo rasuulka ilaahay dee wax kalun buu sii dari lahaa bal xadiidkana waa xadiis ibn mascuud riwaaye uu leeyaho kala inoo dambaysa ama laba riwaaye iyo xadathanii moxamed ibn abi cumar almakiyu mحamed ibn yaحya bn abi cmar in la yidhahno waan soo maro abi cmarkana awowgii yahay xadaثna marwan الfazariy marwan الfazariy qala xadaثna abu yacfuri عan اlwalid bn اlcayzari عan abi cmri الshaybaniyi عan cabd لlahi bn mascuudi qaala halkii shaybaniga hore ku jiray baa nin kala soo galay oo abu yacfur la yidhaaho <clears throat> abu yacfur la yidhaaho halkan baa soo galay kale ruwaadana abulyacfur اakbar iyo abulyacfur اasqar labadaba kitaabkan sida dee صaxiixa bukhaari ba ay ugu sugan yihin labadaba way iguba sugan yihiin oo labadaba way inooguba sugan yihin kollay nin saddexaadna waa jira abulyacfur la yidhaaho yaanu halkan ba inooguba iman baabid bay culimadu sheegaan oo kol kol bay dad isku magaci janib isu raacaan oo imika abu yacfur dhamaanti waa iqa un nin abu yacfur la yidhaho ruwaadda kuba sugan oo markaa daciifi meeshii ma jiro labadooduba abu yacfur اakbar iyo abu yacfur اasqar oo kan aan maanta hayna labadooduba horta waa siqaad oo kale kolkol bay jadi magacyo isu raacaan oo se rishtiin magacaa la yidhaah kale dee malaa waana kooban yihin oo ma sii badne dee rishtiinadoo dham waaba ragga daciifa un oo macnaa ujeedadu nin rishtiin la yidhahyo kutubta inoogu sugan oo siqiyaasan ahaan ma jiro jani bay isu raaceen tana abu yacfuradu dee yaanay badnaaninba kunyadan eh abu markaasi waa taas marka abu yacfur kan imika aan hayno cabdiraحman ibn cubayd ibn mistas baa la yidhaahaa waana abu yacfur اasqar ka kalena abu yacfur اakbar baa la yidhaha kitaabkaabay kuba iman isagoo muslim magacaabayo waaqid ama waqdaan baa la yidhaahaa labadooduba waa nin nin saddexaadna way leyihin cabdilkarim ibn yacfur la yidhaaho oo saddexaadna waa jiraaye lakin waxaan lena dhamaanba waa dad wada siqaad ah ninkana waa kan abu yacfur can cabdillahi bni mascuudi qaala qultu waxaan ihi ya nabiy llahi ay lacmaali aqrabu ilى ljana acmaasha teebaa jannada u dhow qaala wuxu uhi asalaatu calaa miiqaatiha mawaaqiitiha waa salaadii oo waktiyadeedii la tukado qultu waxaan ihi wamaada ya nabiy allahi maxaa haddana se ku xiga weeye nebigii ilaahayow qaala biru lwaalideyna labada waalid oo loo samafalo qultu wamaada ya nabiy allahi haddana maxaa acmaasha xagga jannada dee wax lagu muto u dhow qaala aljihaadu fi sabiili اllahi waa xadiiskii un riwaayaadkiisi un alfaadihii unbaa in yar isbedelay وxadثna عubayd للhi بن mعاad العنbariي qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عن الوليد بن العayزاrي imika wlid بن العayزاrي aba cمr بن شhaybاn ismay bedbedelin inta hore isbedbedeleysa أنه samعa abا cمri الشhaybاniي qاala xadثnii waxa ii waramay صاaxiب hadihi الdaari alaa kufana waa la joogay gurigiisna waa muuqdo waa kan ishaarayey guriga ninkii lahaaba ii waramay daartan saaxibkeedii oo wa ashaara ilى daari cabdillahi cabdillahi bn mascuud buu gurigiisii farta ku fiiqay qaala wuxuu yihi waa wixii uu odhanayey dee saaxib daar cabdillahi bn mascuud abu camrin shaybani kama maqlay sa'altu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan weydiiyey oo waxaan ihi ay lacmaali axaba ilى اllah ee ta u fadli badan baana ilaahay uguma jecel yahay ilahay xaggii acmaasha keebaa loogu jacayl badan yahay qaala wuxu uhi asalaatu calaa waqtiha waa salaadu waktigeedii korkeed la tukado oo dee bal waxa weeyaan waa waktigeedii dhexdiisa laba tukado kolley culimada qaar dee xagga ilaalintan iyo muxaafadada mubaadaradiii ay kaba qaateen waa salaad adigu waktigeeda dhexdiisii la tukado qultu waxau uhi uma ayun maxaa ku xiga qaala uma bir lwaalideyn qultu uma ayun qaala uma aljihaadu fi sabiili اllahi qaala markaa ibn mascuud baa wuxuu yihi xadaanii waa ii waramayo bihidna rasuulka ilaahay saddexdaa khaslo ayuu ii sheegay oo dee markay weliba su-aalishiisaanay ahayd walow istazatu waa lafdigii aan sii sheegayo waa kiina yidhi famaa taraktu astaziiduhu ilaa ircaan calayh walow istazatu haddaan ziyaado ka dalbo oon uma maadaa idhaaho saw halkanba uma ayun aan idhaaho lazaadanii rasuulka ilaahay waxbuu igu sii dari lahay lakiin anaa iska daayay ircaan lahwe xadaثna محamed بن بشhاr qال xadaثna محamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعbaة بhada الاسناadi kale raggana waan soo aragnay محamed بن جaعفarna imakaan soo haynay maxamed ibn jacfar ibn ziyad lakin sheekha muslim buu kaasi ahaa habeen dhaweydna ama xalaytan waxaan soo aragnay maxamed ibn jacfar ibn abi kathir oo halkan oo kale ku jira waayo ninkan isku dabaqo weeye lakin labadii midna maayo kani waa gundar waayo shucba ninka ka warinaya weeye ilaa labaataniyo sinood iyo baabula jooga ama hooyadii baabu qabay xadaثana shucbatu bihada isnaadi mila wazada waashaara ilى daari cabdillaahi wama samaahu lana waxaanu eg halkan waxaan soo aragnay cibaaradii hore xadaثanii صaaxibu hadihi الdaar waashaara ilى daari cabdillaahi daari cabdillaahi baa matala markaasa waxaa lafdigan kuma sugnayd un waashaara wuxuu ishaaray ilى daari cabdillaahi buu ishaaray wama samaahu lana lakin noomuu magacaabino cabdillahi bn mascuud muu odhan dee ta horeba saasa inoogu sugnay ujeedadu mu odhan cabdillahi bn mascuude daarta ninkii lahaa un baa noo warramay bu hi xadaثna cثman بn abi shaybata qala xadaثna jarir عan الxasan ibn cubayd الlahi عan abi camrin الshaybaniy عan cabdillahi abi camr imaka walid ibn اcazar ba halkana iyo halkii labadan riwaayo kaba baxay cثman ibn abi shaybana xalayta waxaan soo aragnay cثman ibn mحamed ibn abi shayba caawana cثman iبn abi shayban hayna waa nin keliya un e, abu shaybahani e, nimankan ilmo shaybe ee dee abubakarkan aad inoogu badan iyo ninkan iyo nin kale walaaliyiin oo dee aan la sin de ninkan isna waa xaafid musanif ba ahaa iyo nin kale oo qasim la idhaha iyo de ninkan waa awowgood ee markaa aabahood mahay aabahood waa moxamed waa sidaan xalay soo aragnay caawa moxamedkii baa dhaco awowgood baa loo tiriyey awowgood baa kunyada le ibrahim ibn cusmaan nin aad u daciifa ah isagu ahaa raggaas dee waaweyn ee qibada ana waa dhalaybe de inankiisaa dhalay xadathana markaas عan abi cmr بn shaybaniy عan cabdillahi عan الnabiyi slى الlahu عalيه waslم afضل اأعmaali aw اlcamali ama afضل اlcamali الصalaaةu liwaqtiha wabir اlwaalideyn xadiiskii kolley waayo mawduuc keliya lahayno waan isu soo wada raacinay marka lakin waxaan aragnaa inta xadiian aragnay waxay ahayd xadiiskii ugu horeeyo abu hurayre xadiiskiisii ahaa iyo duruqdiisii waan soo aragnay abu dar xadiis uu leeyahayna waan soo aragnay isagana iyo duruqdiisii iyo xadيث cabdاللahi بن masعوud waa saddexaad صaxaabi axaadiistoodiiba nimaka soo aragnay haddaan eegnana kolley waa afضل acmaal baa si guud ay ugaba hadlayeen mid waxaa kusoo aragnay afضل اiman afضل acmaasha ka ugu fadli badani aliman biالlah ثuma الجihaad ثuma الxaj imaankii baa la sheegay haddana jihaadkii haddana xajkii waa xadiidka abu hurayra xadiidka abu darna aliman wاlجihaad waaba la isku cadfay wowdii aan dee waxa weeya baaba la isugu cadfay aliman wاlجihaad wixii kale kaba dambeeyeyna waa taan sooba aragnay xadiidkan ibn mascuudna acmaal kuwii ugu fadliga badnaa ee kolley waa iimaanka dabadi une aلصalaaة uma bir اwaalideyn uma اjihaad taas oo kale waxaan kitaabka intii aan kuba soo jirnay de aan kusoo maray waa kitaab اiman cabdالlahi بn cmr xadiis uu lahaa iyo islaami khayr iyadoo rasuulka la weydiiyey ui tudcimu الطcaama وtaqrأ السalaam عalى man carafta وman lam tacrif waxaa kaloo soo maray su-aashaa nafteeda ayu lmuslimiina lakin ayu islami khayr ayu lmuslimiina khayr maslima lmuslimuuna min lisani wayadi waxaa kaloo jirta oo dee inoo dambaysa khayrukum man tacalama alqur'aana wacalamaka idinku khayrka badan amhaalo kalena waabay jir umuurahaasi waa umuuraha nusuusta iyo axaadiista inooguba yimi marka oo waxaad moodaa dee acmaashiiba iyadoo afdal acmaal la wada sheegi ama axab lacmaal ila llahi ay tahay ama dee camalka ugu khayrka badan in ay marka la eego si loo kala horeysiinayo iyo tartiibtii iyo acmaashii la magacaabayaba intaba rwa riwaayaadku ay ku kala duduwan kale culimaduna jamcin axaadiistaas oo dhan ay isu geeyaan waana wax si guud inoo anfacaye bal markaas dee walow aan bal kale khilaafkoodu wax saasoo sii ridan ma aha waxa adigu ay yidhaahaan laba wej bay ku jamciyaan mid weeyaane rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo su-aal la weydiiyey baa jawaabihiisi ay iskhilaafeen marka waxay leeyihiin jawaabaha iskhilaafay ee kala duunaa waxa ay dee salka ku hayaan ama ay dee keenay un ikhtilaafu alaxwaali walashkhaas waktiyadaa kolba la joogo iyo axwaashii jirtay iskhilaafkeed iyo ashkhaastan su-aalaha iyaguna laba timi ee rasuulka su-aasha weydiinaysa way kala duunaayeen waktiyadna way kala duunaayeen wakti bal matalan jihaadkii dee waktigaas nafiirka caamka iyo in dee gaaladii si caamaloo laba jihaado loo baahnaaye islaamkaba inta kale in la oogo lagu sugnaado markaa jihaadkii uu kuma xidhnaa gaalada de horta quwadoodii in laba jabiyo taasi iyo de waktigaasoo de waaba taa iimaanka dabadi jihaadkii uu soo raacay oo kale masalan dadkan isaga weydiya de markaa awqaadeed aanay taa ahayn oo jihaadka fardu kifaaye uu noqdo acmaashii kale ama xajki ka horeynayo ee fardocaynka ruuxii uu ku waajibay kuwa noqonayey isagoo hadduu fardu kifaaye noqday salaadan dee ruux kastaba fardocaynka ku ina waaba jireen eh, bal marka waxa weeyaan midina waa ah waqtiyada kala duwan ee rasuulka ilaahay la weydiiyey oo kolba waqti wixii uu munaasiba u kuba jawaabay midna waa dadkan kala duwan ayaaba ah dee ruuxba meel buu waxbuu fahamsan yahay la arka inuu ku dadaalo wuxuu fudaydsanaya ama aan ufahamsanayn ama uu fudaydsanayaana waa jira markaa shaygii uu isaguba dee hagaag u garanayo kuma dadaalaya laiskaba daynayo wax kale oo uu baahanyay inuu ogaado inuu kuna dadaalo ayaa laguma baraarujinayo axwaashoodan kala duwan dadka ayay taasna bal matalan ashkhaastan kala duwan baa iyagana waxyaalahay kolba u baahan yihin iyo waxay dee meesha kaba maqanaytay in loo sheego si ay ugu dadaalaan iyo umuurahaasaa jawaabtuna isba khilaaftay bal markaa taasi waa mido waa jawaabta hore jawaab labaadoo culimadu ay halkan laba yimaadaan waxay leeyihin meesha waxa qadaran min baa qadaran waa muraad man waayo dee markaasoo imaka haddaan idhaahno nin inagoo sheegayna fulan acqalu oo kale de dad oo dhan ugu caqli badan ma noqonaya lakin macnuhu muxuu noqonaya fulanu min acqal الnaas waa dadka ka ugu caqli badan buu kaba mid yahay marka macnu waxa weeyaan acmaashan maxaa kulminaya bal alimaan bilahi waa afdal alacmaal isaga kaa soo saar intii kale xagga tartiibta iyo sidee loo kala horreysiinaya baab kaley noqon e laakiin dhammaantood maxaa inoogu sugan inay min afdal alacmaal yihiin acmaal kuwa ugu fadli badan kuwaasi ay yihiin oo dee kuwan rasuulka ilaahay magacaabay axaadiisa kala duwan oo markaa meeshii min baa meesha kaba maqan iyadaana loo jeedaayo de waxay mihaal usoo qaataan xadiiskii ah khayrukum khayrukum liahli ka idinka idinku khayrka badani waa ka ehelkiisa u khayr badan ee waaa waxay leeyihin la og yahay ruuxu hadduu ehelkiisii si fiican un ama dee ugu fiicnaado oo de waxalla wixii uu karaye ugu fiicnaan lahaaba ugu khayr badnaan lahaa ugu khayr badnaado taasi keenayso oo kama dhalanayso inuu dad oo dhan ukhayr banto dee acmaalo kale iyo umuuro kale oo dhici karta in lagaga mudan yaha meeshii imanaya marka xadiidka macnihiisu wuxuu ahaaba dee taasi waa min baa meesha qadareed oo min khayrikum khayrukum lal dadka idinku mudan idinku khayrka badan kuwa ehelkiina ugu khayr badan baa kaa mid a bal markaa tanna waa taa macnuhu waxa weeyaan in iimaanku markuu afdal alacmaal noqdo intii kale xagga min afdal اacmaal inay tahay horta si guud way uguba siman tahay ama bal markaasay haddana u kala mudan yihiin bal markaa ama hala yidhaaho kolba waktiga wixii baahidu ay tahay ayaa ka kale ka mudnaanaya taasi waa mid sidii loo tartiibinayo iyada adilo kale iyo axwaal kale iyo umuure waa la eegi karaa ashkaas lakin tay inoo meesha inooguba sugan waa min afdal acmaal kale de ah ishkaalka yar imanaya suma ayaaba meesha ayaa barhkood way tartiibsanaayeen waa camalkaasi inu kaa ka mudan yahay sumadna oo tartiib iyo taraakhi bay keentaa bal taasna waxay leeyihin dee suurooyin kala duwan baan helaynaayo sumada macnuhu ay tahay tartiibteedu tartiib dikriya un sheegid la sheegay un oo dikriga iyo lagu kala horreysiye xagga marka la eego rutbo inay ku kala dambeeyaan arrintu inaanay ahaynba oo waxa weeyaan de bal masalan <laughs> qul tacaala atlu ma xarama rabukum calaykum anlaa tushriku bi shay marka umuurihii wasaayaha akhirka ancam kuma yimi ayaa maxaa ka dambeeyey uma aatayna musa alkitaaba walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulna lilmalaaikati waa khalqigii baa la sheegay taswiirteenii baa la sheegay haddana maxaa suma loogu cadfay uma qulna lilmalaaikati usjudu liaadama dee taasna waa nin kasoo horreysay soo maha marka kol kol baabay sumadu dee ay tahay tartiib dikri un eenay dee tartiib taraaki keenin bal waa adigu bal jawaabaha dee culimada imaka halkan guud ahaan ba axaadiisan barkood baa jihaadka waxaa xajka loogu horreysiyey de waktigaas muxaarabatulacdaa baa ahayd shayga daruuriya oo aad loogu baahan yahay lakin kolley jawaabteenii hore ayaa taas inooguba sugnaanaysa baabkan yar baa raacin iyadoo kabaartaan iska daynaya in yaroo xadiid koobana wey baabu kowni shirki aqbaxa dunuubi wa bayaani bacda wuxuu baabaysan yahay baabu kowni shirki shirkiga ahaanshihiisa baabkii weeye aqbaxa dunuubi dunuubka ugu xun shirkigu yahay kole dii iimaanku afdal alacmaal yahay dee shirkiguna waa aqbaxa dunuub wa bayaani acdamiha bacda bal marka shirkiga lasoo dhaafo dunuubta ka ugu weyn bacda shirki caddayntii iyadana maxaa ugu weyn bacda shirki iyada kabaairtu casharka kan ka dambeeya ku iman doonaan axaadiis kala duwane xadaثna cثman بn abi shaybata واسحاq بn ibrahim qala isحاq akbarana jariir وqala cثman xadaثana jariir labadoodu saasay ukala dunaayeen welibana gaaliba xaafidna meela wuxuu ka cabiraa asal ahaan kamaba dhacde isxaq ibnu ibrahim akhbarana buu isticmaala xadana ma isticmaalo isxaq ibnu rahawey wa lakin haalib de culimo kala duwan iyuna taa jaanibkaasun isticmaala way jiraano marka raggaa marka joogno kuma fasirayno arrinkan aan nidhaahno ladaaifta isnaadkay kaga mid taho akhbaranana waa alqira cala sheikh xadaanana waa asama min asheikh waayo ragga qaarkood baa barhkood xadaani un isticmaala kuwana akhbarana si kastaba isxaq marka la joogaaba kaba mideen وqala cثman xadaثna jarir can mansuri can abi waili an cmr bni shuraxbil can cmr bni shuraxbila waa nin taabiciyo weyn abi wailna waa taabici weyn mansurna waa sgaar taabiciinba can cabdالlahi qala anahu qaal sأltu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baan weydiiyey ayu dembi acdamu cinda allahi dembi keebaa ugu weyn ilaahay agti qaala wuxuu uhi an tajcala lilahi nidan inaad ilaahay u yeesho shariik iyo nadiir ama waxdee mili walxaal wa khalaqaka isagoo ku abuuray oo kakale aanu ku abuurin wax kakale aanay ku abuurin isago kii ku abuuray kulahaa ku sameeye ahaa inaad haddana cid ugu shariig yeesho taas baa dembi ugu weyn qaala wuxu uhi qultu lahu waxaan ku ihi ina dalika lacaiim arrinkaasi waa arrin aada u weyn ilaahay subxaana watacaala in loo shariig yeelo qultu uma ayo maxaa ku xigayo oo uma ayun maxaa soo raacayo taas qaala wuxu uhi uma an taqtula inaad dishid waladaka ilmahaaga makhaafata an yadcanuu macadka waa dee caadada jaahiliyadii carbeed ay laba iman jireen hablahooda ceeb ka baqad way u diri jireenba ama noloshaygu aasi jireen de waana dhammaantood may wadahayna waa qeybo kaba mida kollay muddaduna may dheerayn baan filayaa filayaayo dee maha inay carabi weligoodba ay caadadooda taa ahayd waayo waktigay bilaabantay iyo ilaa waktigaa islaamku yimi kollay dee waxa weeya gudo ninkay u yidhaahaan waa ninkii ugu horreeyey carab inan uu dhalay iyadoo nool caas oo kale qays ibnu caasim dee islaamka waa soo gaadho waa islaamayba taas oo kale ninkii dee isagu furan jiray isku reer ahaayena sacsaca farazdaq awowi isaguna islaamka waa soo gaadhay bal masalan haddaba bal masala waa mudde laakiin maxaa kaloo jaanib kala jiray kolkol iyagoo caybnimo ka baqanaya iyo maxaad siin inay ilmahooda xataa ilmihiisa kaleba ugu diri jiray oo walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin oo maha ceebuna waa imlaaq fakri idinkoo ka cabsanaya tana waa taasi wey taa khashyata imlaaqda haddaba an taqtula walada makhaafata an yadcamu maak wax kula cuno taas adigoo dee kaba baqanayo oe maxaan siin qaala wuxu uhi qultu waxau uhi uma ayun maxaa soo raaca qaala wuxu uhi uma anta zaniya inaad ka zinaysatid ama la zinaysatid ba dhaho xariirata jaarika ninka jaarkaagaa zawjadiisa taasba iyaduna zinadii kale way ka xun tahay waa faaxisho iyadoo zinadu ahayd si guud laakiin jaarka waataynu soo marray xuquuq isku leeyo ruuxa la laasimiyeyba hadduu mumin yahay ilaah maalinta qiyaamo rumaysan inuu jaarkiisa u ixsaan falu karaameeyo maamuuso waxaa kaloo aynu soo maray e inuu ruuxa aanu mumin ahayn ruuxa sharkiisa iyo dhibkiisa aanu jaarkiisa ka badbaadin marka ruuxii daacihaj ikraamka iyo ixsaanka iyo xuquuqda jaarka inuu ilaaliyo ay laazimkaba kuba ahayd dadka kalena uga dhawaaya dee si aan dadka kale u makansan gurigiisa gelitaankiisa iyo makansanayay hadduu bal halkii uu bal matalan dee uu meeshii fasaadkan iyo ifsaadkan laba yimaado waayo lafdigan tuzaniya mufacaladu maxay keenaysaa waaba isla ogolaansho maha ruuxu qasbo iyo maaha meeshii waxaa dheer zimadii isagoo ruuxan fasahaadiyey oo ku xambaaray de iyadii oo ka raali aya wixii la samaynaya marka meesha waxaa ka horeysayba fasaad uu ka fasahaadiyey zawjadiisiiba uu kaba fasahaadiyey fasaadkaasuu la yimo markaasaa sidana daaci dhacday dee bal matalan sharkiisii dee sharkii ugu xumaayo o ah ifsaad zawjadiisii kaba ifsaadiyo oo taa keentay inay aqbashay ogolaato de waxan ay ogolaato ayuu sameeyey xuquuqdii jaarkuu ku lahaay oo dhan buu meeshii kaba gudbay sharkiisiiba dee ama bal shar kale af ah ama adina ah ayaaba iimaan la-aan keenaya dee tad oo ifsaadkaas dee gogoshiisi iyo faraashkiisii uu fasahadiyey iyo waxaan sameeyey faaxishadana ay uba dheertayna way kaba sii weyntay marka iyadaa tii kale way kaba weyntahay oo dee sida xadiis kaleba rasuulka ilaahi isagoo dadka weydiiyey zinada kaba warramayo waa wax weyn ayuu yihi bal masalan adigoo toban ruux oo kale ka zinaysta ayaa dee ka masalan ka dembi yar weeye haweeneydaa jaarkaagood ka zinaysato waa jaarkaagi iyo taas ama dadkiisi kaba zinaysato waa toban kalaa ka sahlan toban zino oo kale ayaa ka fudud kaba sahlan xadiis bay taasi kuba timin sariiqadna sidaas kale yihi rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh jaarka lagama xadayo toban guri oo kaloo jaarkaaga ahayn ooda wax ka xado ayaa ka fudud ka dembi yar adigoo de gurigaa jaarkaaga wax ka xada taas waayo waxay meeshii gashay faaxe dembigii iyo de xuquuqdii la iskuma lahaayo iyadna laazim ahayd oo de meeshii kaba baxdeen laftigan tuzamiya waxaan taa uguma fasiraya mufaacalada taa keenisa waa wax laba dhinac kaba yimi meeshii rida iyo is-ogolaasho iyo wixii laislaba ogoliyo ayaana meeshii timi dee taasna way kaba sii xun tahay un arrinkii oo ifsaad weyn oo kasii horeeya meeshii jira xadaثna cثman بn abi shaybata واسحاq بn ibrahima جamيعا عan jarيri qala cثman xadaثna jarيr عan الأcmash de isxaaq wuxuu odhanayana waa tan hore usoo ogaanay عan abi waili عan cmr bni shuraxbila qala qala cabdالlahi qala rajul ya rasuul الlahi ayu dmbi akbar cinda الlahi dembi keeba ugu weyn ilahay agtii xadiidka horena waxay noogu sugnaa isaguba inuu yihi oo markaa isaga isibahamiyey noqon qaala an tadcuwa lilahi nidan inaad ilaahay u sharig yeeshin inaad caabudin de ama ilaahay de waxa weya isagii dee masil iyo nadir aad u yeeshin hal huwa qad khalaqaka isagoo isag wahuwa khalaqaka ku abuurayba qaala uma ayun qaala an taqtula waladaka makhaafata an yadcama macak qaala uma ayun qaala an tuzaaniya xaliilata jaarik xaliiladna waa zawjada ayaa xaliilo la idhaha waxay dhaheen waxa taa loogu magacaabay likowniha taxilu lahu waa u xalaal sidaasaa xaliilo loo yihi ama likawniha taxulu maca meel bay la degan tahay oo dee xalla yaxulu waa degitaankii taas baaba loo yihi faanzla allahu caza wajala tasdiiqaha ilaahay baa wuxuu soo dejiyey arrinkan xadiidkan rasuulka ilaahay sheegay dunuub kuwaasi inay ugu waawen yihiin wixii shaahidka u ahaaye qur'aanka ee uba rumaynayo xagga qur'aanka wاladina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara ولا يقتلون النص التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون waa عباad الرحمن waa صفadoodii o waxa weeye kuwa adoomaha ilaahay الذيna laa يدعوna kuwa aan caabudayn mع الlahi ilahay maعي ilaha ilah akhر kale ragga aan u sharig yeelahayn walaa yaqtuluuna nafsa nafta aan di lahayn alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay xarimay dee weladkiina waa kasii xun yahayba dee waa nafna gud ilaa bilxaq inuu qatligaasi qatli xaq oo dee sharcigii banaynaya yahay mooye walaa yaznuuna aan zinaysanayn zinadan gaarkee rasuulka ilaahay sheegana way kasii xun tahayba zinadii guud siaan soo sheegnay ama zinadii kale waman yafcal dalika ninka madkuurka iyo waxyaalaha sameeya yalqa la kulmi asaaman macnaa dee jaza asaamin ba dheh waa dembigaas uu sameeyey iyo dembiga uu laba yimi abaalkiisii iyo ciqaabtiisiibu laba kulmiyo dee halkan saas waa lagu fasiray qolooyin kala duwan oo luqawiyiintii kamida ah, taas oo yalqa asaman waa jaza ismihi dembigiisa abaalkiisiibuu laba kulmaya waxaa kaloo asaamta lagu fasiray cuqaab dee ciqaab buu laba kulmi jazana adigu bal waxa weeyaan dembi weyn oo dee kaa kaba dhalanaya waxa uu sameeyey ciqaabtiisiibuu la kulmi bal xadbaadka waa inoo dhamaadee lakin xadiiskasa inooguma sugan horta akbar almacaasi waa shirk kaas baa dembi o waaba kaa ilahay yihi in allaha laa yakfir an yushrika bi isaga ruux hadduu ku dhinto asal ahaan looma dembi dhaafo shafaaca ma mudanayo sina looguma dembi dhaafayo wixii bal matalan shirkiga marka lasoo dhaafana xadiiska waxaa inoogu sugan alqatlu bigayri xaqin iyo aayadaba inuu kusoo xigayo waana say culimadu yidhaahaan oo shirkiga dabadi akbar alkabair wuxuu noqonayaa waa qatligii taasba weeye bal maala xadiidkana waxaa kaloo inoogaba sugan iyada in waxa weeyaan de marka dambena zinadii khaasatan zinadan gaarkaa zinadii kale rasuulka ilaahay waa reebay bal waxaan leenahay de akbar alkaba'ir waa ashirka sida axaadiiska iyo aayadkaba inoogaba sugan oo taas wax khilaafoo ku sugani ma jirto qatlgii baa soo raacaya macaasi kala duwan oo kale oo mid kasta akbar alkaba'ir lagu tirinayaana way inoo dambaysa haddii la yidhah waan ogaan doonaa wallahu subxaana wataعala aclى aclam